alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna walaa tajcal maa callamtana wabaalan calayna waxaynu ku soo jiray kitaabka rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam lisheekh alislaam ibni taymiya raximah llah assababu athaalis waxaynu soo aragnay laba sababood oo ka mida ah waxyaalaha ay a'immada qaarkood u khilaafaan qaarkood ama adilada qaarkood assababu athaalith sababta saddexaad ictiqaadu dacfi alxadiisi biijtihaad daciifnimada xadiisku daciif yahay in la ictiqaadiyo la rumeeyo weeye laguna rumeeyo oo sidaa loogu qaato biijtihaad ijtihaad sababtii uu caalimku ka ijtihaaday mas'alada oo deedna ay ula muuqatay xadiisku inuu daciif yahay qad khaalafahu fiihi hayruh ictiqaadkaasoo uu ku khilaafay cid kale ay ku khilaaftay ama ijtihaadkaasoo cid kale ay ku khilaafto maca qatci annadari can tariiqin ukhra yadaan la eegin oo aragtida laga jaro laga daayo ariiq kale in la eego bes dariiqa laftiisaa la ysku hayaa dariiqani ma haabit ba ma xasan ba ma saxiix ba ma daciif ba sawaaun kaana asawaabu macahu aw maca gayrihi aw macahuma waxay isku mid ah ahaya alsawaabu sawaabku iyo saxnaantu macahu isaga la jirkiisa ahaataya aw maca hayrihi ama isaga cidaan ahayn la jirkiis ahaataya oo cidda u qabta xadiidku inuu saxiix yahay ama sawaabku hala jiro ama caalimkan moodaayo xadiidku inuu daciif yahay hala jiro aw macahumaa ama labadoodaba hala jiro cinda man ciddii agtooda yaquulu odhanaysa kullu mujtahidin musiib mujtahid kastaa waa mid xaqa asiibay qowlkaa marka lagu socday ka iman kartaa macahuma waana masalo marka hore laysku khilaafsan yahay mujtahid kasta ma musiib baa mise ma aha ikhtilaafaadka waxaa loo qaybiyaa ikhtilaafaat tadaadi ah ama ikhtilaafu tadaadin iyo ikhtilaafu tanawuc ikhtilaaf waa nooc iska horjeed ah shaygani waa xalaal iyo waa xaaraan waa waajib iyo waajib ma aha nooca waxaa la yhaha ikhtilaafu tadaadin baa la yidhahdaa waa ikhtilaaf iska horjeeda noocna waxaa la yhaha ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tanawuc waxaa la yidhaahdaa waa ikhtilaaf la ysku khilaafaayo ikhtiyaarka ma tanaa sii fiican mise tanaa sii fiican ikhtilaafu tanawuc labada mid walba xaq waa noqotaa waa sida istiftaaxyada kala duwane soo arooray mid waliba waa xaq istiftaax kastoo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waa xaq waana sawaab kayfiyaadka atixiyaadka loo akhrinaya kala duwan waa wada xaq salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam siiqa kala duwana loo soo wariyey waa wada xaq qiraa'aadka qur'aanka ee sugan ee qur'aannimo u sugan waa wada xaq ikhtilaafku hadduu ikhtilaafu tanawuc yahay yacnii mid waliba xaq inuu noqdo waa dhacdaa way dhici kartaa inay kala fadli bataan oo markaa mid afdal noqdo iyo in markaa mutasaawi ay noqdaanna waa suuragal waayahay laakiin ikhtilaafka nooca la yidhahdo ikhtilaafu tadaadin ikhtilaafka iska horjeedka ah waa xalaal iyo waa xaaraan waa xaraam iyo waa xalaal waa waajib iyo waajib ma aha bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihiin kullu mujtahid musiib caalim kastoo ka ijtihaaday oo ra'yi ku tegey xaqi waa asiibay qowl labaadna wuxuu leeyahy maya mujtahid kasta musiib maaha almusiibu fiiha waaxidun aqwaasha iskhilaafsan ka musiibkii wuxuu noqonayaa mid qura labada qowlna waxa saxan qowlkaa odhanaaya mujtahid kasta musiib ma aha ee almusiibu fiiha ay fi laqwaali almukhtalifa waaxidun aqwaasha iskhilaafsan ee ikhtilaafkeeduna tadaadiga yahay ka musiibkii wuxuu noqonayaa mid qura waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mujtahidiinta waa qaybiye wuxuu u qaybiyey mukhti iyo musiib ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faakhtaa falahu ajrun xadiiskii saxiixaynka waxa uu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam mujtahidiintu inay u qaybsamaan laba qaybood qayb marka waxa weeye mukhti ah iyo qayb musiib ah marka in la yhaha wada musiib waa mukhaalif linas waa mid naska khilaafsan oo xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ahaa ayay khilaafsan tahay mar hadday naska khilaafsan tahayna wuxuu noqonayaa qowl baatilu noqonaya waayah jamaahiiru ahlicilmina saasay ku tageen inaan mujtahid kastaa musiib ahayn ee musiibku mid qoraya tanaaqud baana ka dhalanaysa waayo mar keliya inuu shaygu noqdo xalaal iyo xaaraan fii yani fii waqtin waaxid mar keliya inuu noqdo jiha keliya ka noqdaa dee ma suuragal ah walow kaana min cindi hayr illahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira waa yahay marka shiikhu inuu arjaxayo ma aha waa kaa iska durkiye yidhi cinda man yaquulu kullu mujtahidin musiib isagu ra'y ahaan ma qabo saas walidaalika asbaabun taas daraaddeedna waxaa u sugnaatay sababa u sugnaatay ikhtilaafkaas la khilaafaayo xadiiska sixadiisii oo ijtihaad ahaan laysugu khilaafayo sababaa u sugnaaday minha an yakuuna almuxadisu bilxadiisi yactaqiduhu axaduhuma daciifan wa yactaqiduhu alaakharu hiqa waxaa ka mid a ah asbaabtaas inuu noqdo ka xadiiska soo wariyey xadiiskan ku warramay yactaqiduhu axaduhumaa miduu ka qabo oo u ictiqaadsan yahay labada imaam ama labada caalim midkood daciifan daciif inuu yahu u qabaa raawigii xadiiska soo wariyey muxadiska waxaa loo jeedaa almuxadis bilxadiis yacni alraawi lilxadiis kan xadiiska ku waramay waa raawiga soo wariyey raawigaasaa labada imaam ama labada caalim isku khilaafsan yihiinoo qaarkoodna ay u arkaan ama mid ahaan uu arkaa inuu raawi daciifa yahay xadiiska ninka soo wariyeyba waa daciif wa yactaqiduhu alaakharu ka kalena wuxuu u ictiqaadsan yahay caalimka kale ama imaamka kalena siqatan siqa inuu yahay ayuu u ictiqaadsan yahy u rumaysan yahay almuxadis bilxadiisna waxaa loo jeeda alraawi lilxadiis wa macrifatu rijaali cilmun waasic rijaaluxadiis aqoonta la garto oo la aqoonsadaa oo loo aqoon yeeshaa cilmun waasic waa cilmi ballaaran weeye saas aawadeed bay culamadu waxay ka qoreen kutubo aad u fara badan bay ka qoreen cilmu rijaal oo qaarkood ay ka warrameen kutubo mucayana rijaalkooda sida inay qaarkood ka qoreen marka rijaal bukhaari qaarkood ka qoreen rijaalu muslim ama markaa kutubo la ysku daray marka ay ka qoraan sida waxa weeye alummaatu sitta waxaa caanbaxday alummahaatu sitta in la yidhaahdo laakiin waxaa ka sii fiican alummaatu in la yidhahdo waayo carabi ahaan waxay yidhaahdaan waxaa markaa nool ummigooda marka la jamcinaayo ummahaat baa lagu jamciyaa waxa aan noolayn marka la jamcinaayo ummigoodana ummaat baa lagu jamciyaa marka sida fasiixa carabiga ah waafaqsani ummaatu in la yidhahdo bay ahayd laakiin waxay ku caanbaxday ummahaatu sitta in la yidhahdo waalkhatbu sahlu marka sida kutubaha laga qoray alummaatu sitta ama markaa alummahaatu sita laga qoray rijaalkooda laga qoray oo waxa weeye culammada marka kala duwane ay ka qoreen yacni kutubahaasay ku taqayudeen sida ibnu makuula ama markaysaga mizi ama ibnu xajar oo tahdiibu tahdiibka kusoo soo khulaaseeyey ama taqriibka uu markii dambena yacni bicibaara qasiira uu ku soo gaabiyey si u noqdo khafiifa almaxmal aqwaashii badnayd ee kala duwanaydna oo doonay inuu khulaaseeyo xukun marka waxa weeye mustakhlasoo lagala soo baxay uu waxa weeye markaa eh, ijtihaadkiisa uu markaa ku dhigo wakhtiyada qaarkoodna ay dhacdo inuu mid arjado qaarkoodna waxay noqdaan qaar sii daysan oo aan markaa kitaab mucayana ku qaydnayn qaar waxay noqdaan qaar siqaadka keliya loogu talagalay waa siqaad laga alifay qaarkood waxay noqdaan qaar laga alifay marka waxa ducafada ama majruuxiinta marka laga alifay marka waxa weeye yani waa cilmi ballaadhan weeye uma qad yakuunu musiibu man yactaqidu dacfa intaa dabadeed waxaa dhici karta inuu noqdo ka asiibaye sawaabkiiyo saxda asiibay ka u qaba ee u ictiqaadsan inuu daciif yahay liitilaacihi calaa sababin jaarix daalacashada uu taalacday ee ogaaday daraaddeed sabab dhaawacaysa iqannimadiisa ama cadaaladiisa marka waxay dhaawacaysa ama dabdigiisa iyo qabashadiisa dhaawacaysa ama cadaaladiisa diin ahaan dhaawacaysa waqad yakuunu asawaabu waxaa dhici karta inuu noqdo saxnaantu maca alaakhari ka kale la jirkiisa mid ku sugan oo caalimka kale ee siqaannimada u qaba inuu siqan yahay inuu sawaabku la jiraa dhici karta limacrifatii garashaduu garanaya daraaddeed anna dalika asababa hayru jaarix in sababtaasi aynay waxba dhaawacayn oo waxba yeeli oo mid wax duraysa inaynay ahayn waxayna wax u durayn imaa lianna jinsahu ghayru jaarix ama nooceedu marka horeba waxba markaa ma dhaawaco oo dabdiga ama cadaaladda waxba ma yeelo aw liannahu kaana lahu fiihi cudrun yamnacu aljarxa ama waxaynay u dhaawacayn waxa ugu sugnaaday cudurdaar cudurdaarkaasoo yamnacu ljarxa u diidaayo markaa jarxiga u diidaya ama waxay noqon kartaa inay khayru ba tahay oo yacni waxa weeye midaan kaba sugnayn inay tahay oo arrinkaasi markaa inuu ka dhacay oo ku sugnaa ayaan marka horeba haabit ahay wa baabun waasic kanna waa baab ballaaran walilculamaa'i birijaali wa axwaalihim fii dalika min alijmaaci walikhtilaafi milu ma ligayrihim walilculamaai culamada waxa u sugnaaday birijaali wa axwaalihim culamada ku ah oo u aqoonta leh ragga iyo axwaashooda rijaalulxadiis iyo axwaashooda u aqoonta leh waxaa u sugnaaday fii daalika arrinkaas oo waxa weeye markaa xagga jarxiga iyo tacdiilka ku saabsan min alijmaaci waalikhtilaaf yacni xagga iskhilaafka iyo xagga marka iswaafaqaba waxa u sugnaaday ama xaal marka waxa weeye ijmaaca marka uu ka mid ahaaday walikhtilaafi ikhtilaafka uu ka mid ahaaday mislu ma ligayrihim sida waxa u sugnaaday culammada kale waxa u sugnaaday wax la mida iyagana u sugnaaday oo min saa'iri ahlilcilmi culammada kale culamaa ljarxi watacdiil aan ahayn ama culamada xadiiska aan ahayn ee culamaa lfiqhi ama culamaa unaxwi ama culamaau utafsiir yani waxa u sugnaadoo kalaa u sugnaaday fii culuumihim cilmiyadooda oo ay marna wax isku waafaqaan oo ku ijmaacaan marna ay wax isku khilaafaan sheikhu waxau inoo tilmaamaya raximah ullah sababtan saddexaad waxay ku saabsan tahay in laysku khilaafo raawi tadciifkii ama xadiiska tadciifkiisa in laysku khilaafo oo xadiiskiiba imaamna wuxuu u qabaa ama caalimna wuxuu u qabaa inuu daciif yahay mid kalena wuxuu u qabaa inuu saxiix yahay ama xasan yahay marka aimmadii baa isku khilaafsan kii uu qabay inuu saxiix yahay ama xasan yahay xadiiskii waa xujaysanaya waana ku camalfalaya waana daliishanaya kii u qabay inuu daciif yahayna axkaam sharciya uma daliishanaayo xadiiskii oo uma qaadanayo haddaba maxaa keensaday markaa inay marka hore iskhilaafaan waxaa keensaday arrinka ku saabsan tadciifka axaadiista iyo tasxiixoodu waa arrin ijtihaadi ah sida masaa'isha fiqiga ijtihaadi u tahay oo looga ijtihaado ayaa tasxiixa iyo tadciifka iyo ashyaada ku saabsanna looga ijtihaadaa khilaafkaasina wuxuu ka imanayaa xadiiskiibaa waxaa laga yaabaa dee ruwaadda soo wariyey qaarkood in laysku hayo midbaa wuxuu u qabaa raawi inuu daciif yahay mid kalena wuxuu u qabaa inaanu daciif ahayne uu yahay markaa qawi ama siqa yahay ya taa shalayna waa soo sheegnay inagin nidhi ibraahim ibnu abi yaxya shaafici wuxuu u qabay inuu siqo yahay muxadisiin badan oo kalena oo yaxya ibnu maciin ka mid yahayna waxay u qabeen inuu kadaab yahay intay isu jiraan waa arrin aad iyo aad u kala durugsan marka ruuxa raawi tawsiiqinaya o odhanaya siqo weyn wuxuu ku binaynayaa dee inuu markaa wanaag mooye wax kale aanu ka arag waa la macaamilay wuxuu ku ogaaday oo ku arkay yani markaa wanaagunba uga muuqday yani waqtigii saxaabada waxaa wax lagu tawsiiqin jiray laa naclamu fiihi ilaa khayra nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu weydiiyo saxaabada wakhtiyada qaarkood waxay odhan jireen ama dhexdoodaba ay isweydiiyaan saxaabadu laa naclamu fiihi ilaa khayra yacni khayr waxaan ahayn kuma ogin xataa nebigu muxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha waa kii yidhi ehelkayga khayr waxaan ahayn kuma ogi qisadii ifkiga ku saabsanay saas yadaa waatuu markaa caynkaas yadaa tilmaamay marka caalimka tawsiiqinayaa dee daahirkiisa wuxuu ku arkay wax wanaagsan buu ku arkay kan markaa tadciifinaya waxaa laga yaabaa shay aanu kan idaalacan inuu daalacdaa dhici karto asaabta culammadu ay u yidhaahdeen aljarxu lmufasar muqadamun cala atawthiiq jarxiga la fasiray oo wax jaarixa lagu fasiray waa laga hormarinayaa tawthiiqa waa laga hormarinaya tawthiiqa waa laga hormarinaya waana aghlabi saynu markaa tilmaanay yacani waxaa jirta wakhtiyada qaarkood oo marka waxa weeye jarxigii aan la hormarin baa dhici karta fii bacdi alaxyaan laakiin haaliban jarxiga fasiran baa la waqtiyada qaarkood waa waxaan jaarix ahayn dee dhici karta inuu markaa wax lagu jarxiyo amaba ay dhici kartaa jarxiga waxaa lagu jarxinayo inaynay markaa fii nafsi alamri aynay saabit ahayn aynay sugnayn aynay yacni markaa sugnayn marka waxa weeye cala kulli xaal culammadii markay isku khilaafaan mas'aladii oo midna waxa weeye xadiiska uu daciifiyo midna uu saxiixiyo waxaa laga yaabaa sawaabku inuu mid weheliyo cidda laakiin u qabta inuu mujtahid kasta musiib noqonaayo labadaba wehelin karaa bay odhanayaan laakiin qowlkaasi saxiix maaha sawaabku wuxuu yahay waa inuu markaa waxa weeye mujtahid kasta aanu musiib ahay marka cilmu rijaalkii waxaa ku sugan waxyaalo badan baa ku sugan oo yacni ruwaaddii baa la ysku khilaafayaa marka ruwaaddii marka waxaa la isku khilaafo oo culammadii markaa isku khilaafaan yacni ruwaaddii ay isku khilaafaan sawaabka qowl buu weheliyaa waxaa dhici karta caalimna waxa weeye inuu markaa qaato inuu siqo yahay mid kalena inuu qaato inuu daciif yahay markaa dabeedna waxaa ku binaysmaysa dariiqaasi ma saxiix ba mise waa daciif ayaa ku binaysmaysa marka cilmigii cilmu rijaalna waa cilmi ballaaran waa cilmi waasica sida waxa weye masaa'isha fiqiga laysugu khilaafo sida marka waxa weeye masaa'isha naxwaha laysugu khilaafo sida marka waxa weeye masaa'isha fiqiga bacdi ka mida laysku waafaqo yacni saasoo kale ayaa markaa itifaaq iyo yacni ikhtilaaf mid walba cilmu rijaalkuna marka u leeyihi hadday iswaafaqaan la garay oo waa la raacayaa ijmaacooda hadday iskhilaafaan maxaa la samaynaya dee qowlka sawaabka ugu dhowaa in la qaataa yani waxa weeye qowlka markaa aqrab ila sawaab ah waa in la qaataa ayay noqonaysa wa minha an laa yactaqida marka milu ma ligayrihim min saa'iri ahli cilmi fii culuumihim waa cilmiyada kale kala duwan sida itifaaq iyo ikhtilaafba u leedahay ayaa cilmiganna itifaaq iyo ikhtilaafba u leeyahay muraadku inoo sheegaya waa intaas waayah wa minha asbaabta waxaa ka mid ah, ay culamada qaar u daciifin karaan xadiiska anlaa yactaqida ana almuxadisa samica alxadiisa minman xadasa canhu inaan u ictiqaadin oo u rumaynin in muxadisku samica alxadiisa xadiiska inuu ka maqlay minman xadasa canhu cidduu xadiiska ka sheegay inuu ka maqlay inaan u qabin wahayruhu cidaan isaga ahayna ama waghayrahu ciddaan isaga ahayna yactaqidu ay u rumaysan tahay annahu samicahu inuu ka maqlay liasbaabin tuujibu dalika macruufa asbaabtaa markaa waajibinaysa bimacnaa keensanaysa oo la yaqaano daraaddeed ayaa markaa waxa weeye caalimna laga yaabaa inuu waxa weeye xadiiska u qabo inuu markaa sanadkiisu xidhiidhsan yahay oo raawigani shiikhiisa uu ka maqlay mid kalena uu qabo inuu munqadic yaho kala go'on yahay oo aan waxba ka maqan wa minha an yakuuna lilmuxadisi xaalaan waxaa ka mida ah inuu u sugan yahay muxadiska laba xaaladood oo kala duwan xaalu istiqaamatin wa xaalu diraab xaaluu qumanaayo toosnaa yacni xifdigiisa iyo waxa la midka ay toosnaayeen iyo xaal marka waxa weeye aanu markaa toosnayn oo waxa weeye ikhtilaad ku dhacay ama wax la mida ah milu an yakhtalita waa sida inuu isku darsamoo kale waagii hore xifdigiisu waa fara badnaan jiray berigii dambe xifdigiisi waa yaraaday waxaa ku fara batay marka waxa weeye ilowshiyaha iyo gefka ayaa aad ugu fara batay aw taxtariqa kutubuhu amay gubato kutubtiisi famaa xaddasa bihi wuxuu markaa ku warramay fii xaali listiqaamati markuu toosnaayo qummanaa bimacnaa xifdigiisu uu wanaagsanaa iyo qaybitaankiisu iyo qabashadiisu fa saxiixun saxiix weeye wamaa xadatha bihi wuxuu ku waramay fii xaali lidiraab markuu isku darsamay oo waxa weeye uu wax qaladkiisii farabatay wuxuu ku waramayna fa daciifun daciif weeye falaa yadri dalika alxadiisa min ayi nawcayn falaa yadri ma garanaayo yani shaksiga markaa xadiiska eegaya dalika alxadiisa xadiiskan ma garanaayo min ayi nawcayni labada nooc keebuu yahay garan maayo ama falaa yudraa lama garanayo marka cid mucayana inay tahay baa fiicanoo falaa yadri la yidhahda haddii falaa yudraa la yidhahdana lama garanay noqonaysa marka culamada qaar waa garanayaan waxaa loo jeedaa caalimkan baan garanayn falaa yadri ma garanayo dalika alxadiisa xadiiskan oo kan ah min ayi nawcayni labada nooc waa kee ma wakhtigii hore ee uu qumanaa ayuu xadiiskan ku warramay mise markii dambe uu isku darsamay ayuu markaa ku warramay waqad calima hayruhu maadaama markaa waxa hayruhu hadda uu yidhi kaa hore waxay noqonaysaa in ficilku hayru siiqa aanu ahayn ee yadri ay tahay yadri caalimkaasaan garanay waqad calima waxaa gartay hayruhu cidaan isaga ahayn ayaa garatay annahu mima xadatha bihi fii xaali listiqaama inuu xadiiskani ka mid yahay axaadiistii uu ku warramay wakhtigu markaa waxay toosnaa ee bimacnaa xifdigiisu fiicnaa ee qaybistiisu ay wanaagsanayd axaadiistu wakhtigaa ku warramay inay ka mid tahay ayaa cid kaloo isaga aan ahaynay garanaysa caalimna wuxuu qabaa wakhtigaa hore inuu ku warramay ee uu qumanaa ee xifdigiisu wanaagsanaa midna wuxuu qabaa caalim kalena wuxuu qabaa inuu markuu ikhtilaatay inuu ku warramay ama ma kala garanaayo mawatigan buu ku warramay mise wakhtigaa kale ku warramay haddii la kala garan waayona xadiiska waa in laga tawaqufaa waa in la iska tagaa wuxuu inoo sheegay laba sababoodoo kale oo keensanaya xadiiskii culammada qaarkood inay u daciifiyaan qaarkoodna ay u daciifin waayaan waxaa ka mida waa midda koowaadee mid wuxuu u qabaa xadiiska sanadkiisu inuu mutasil iyo xidhiidhsan yahy oo raawigani muxadisku wax ka sheegaayo inuu ka maqlo u qabaa saasuu u qabaa caalim kalena wuxuu u qabaa inaanu waxba ka maqal ama xadiiskan khusuuskiisa aanu ka maqal marka kii u qabay xadiiskan khusuuskiisa inaanu ka maqal amaba waxba ka maqalba dee wuu daciifinaya wuu daciifinaya marka waxaa la isugu khilaafayaa min mudacif iyo min musaxix masalo ku saabsan waxa weeye cidda aan mudalliska ahayn ee cid mucaasir la ah ee liqaa ka suuragelya ee inuu la kulmaa ka suuragal hadduu can wax kaga weriyo ma maxmuulatun cala asamaac baa mise ma aha walow yaan laba ogaanba meeluu samaac ku tasriixiyey hal xadiis bayaan yaan lahayna a mas'ale marka hore ay isku khilaafaan a'immada xadiisku oo ay ku kala duwan yihiin culammadii mutaqadimiinta qaarkood waxay u qabeen inay tahay cancanatu almucaasir ninka mucaasirka ah ee shiikha wax ka warinayo oo la casriga ahaa liqaano ka suuragal yahay walow yaan laba ogaan meelay ku kulmeen ama xadiisu ku tasriixinaayo samaac be hal xadiis kulay ku tahay mar haddaanu mudallis ahayn waa maxmuulatun cala asamaac waana sida markaa imaam muslim uu muqadimada saxiixiisa u dooday qowlka kalena aad u tashniiciyey una fogeeyey uuna tilmaamay culammadu dhammaan inaysan qabaan qowl kale haddaba jiroo odhanaya imkaanu liqaa iyo mucaasaro kuma filla ee waa in markaa la ogaadaa inay kulmeen ama cala alaqali hal xadiis kulay ku tahay inuu ka maqlay waa in la ogyihi ee haddii liqaa la ogyahay uu jiro walow mara waaxida ha noqdo ama maqal la ogsoon yahay uu jiro walow xadiis quraba ha noqdee haddaanu mar mudallis ahayn cancaneeyana waa maxmuulatun cala asamaac haddii kale maya waxay noqonaysaa sabab lagu cilaynaayo xadiiska waana sida loo nisbeeyey imaam albukhaari iyo cali bnu lmadini loo nisbeeyey wey inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen imaam albukhaari ka sharti ahaan uma qabine yacnii wuxuu u shartiyey kitaabkiisa ayuu u shardiyey laakiin aslu sixada uma shardinayn calaa kulli xaal masaladaasi waa masalo iyadu niqaashkeeda gaarka a ah leh waxayna soo gelaysaa sabab kale uu inoo keeni doono oo ku saabsan xadiiska sixadiisa waxyaalaha loo shartinayo nawcan maa in laysku khilaafo halkaasoo kale ayay iyadu ansab u tahay waayah marka waxaa jira ruwaadda qaarkoodoo la yidhaahdo hebel hebel waxbuu ka maqlay oo culamada qaar ay odhanayaan waxbuu ka maqlay culamada qaarna ay odhanayaan waxba kama maql marka taasoo kale noocaasay ku degaysa ama khusuuska waxa la ogaaday xadiiskan bidaat inaanu ka maqal oo qariino kalea lagu ogaaday xadiiskan inaanu ka maqal ayaa lagu ogaaday suurada kale uu inoo sheegay waxay tahay iyaduna ay ku iman karto in tadciifka laysku khilaafo xadiiska raawigii baa wuxuu leeyahay laba xaaladood oo kala duwan mar waxa weeye xifdigiisu wuu fiicnaa marna ma fiicnayn asbaabtay markaa xifdiga uusu u fiicnaan karo oo xadiiskiisa loo qaadan karo marna aan loo qaadan karin waxaa ka mid a ah inuu markaa hore uu xifdigiisu wanaagsanaa kadibna markii dambe tagayur ama ikhtilaad ku dhacay ou isbeddeley ama masaa'ib ku dhacay noqoto ama kutubtoo ka gubatay ha noqoto ama da' oo haleeshay ha noqoto yacni marka ilowshihiisi iyo qaladkiisi baa batay marka waxaa loo kala qaadaa waagii hore ciddii wax ka warisay xadiiskiisii waa la cuskanaya markii dambena aan waxba ka warin ciddii markaa ka warisay wakhtiga dambe wax ka warisay ama labada xaalba wax ka warisoo la kala garan waayey goortuu xadiiskan ka wariyey dee waa la daciifiya kaas riwaayadda caynkaasa waxaa ka mida ah, dee cataa ibnu saa'ib baa ka mida ah, abu isxaaq assabiici baa ka mida ah, saciid ibnu abi caruu baa ka mida yacni riwaayad markaa waxaa mutacadida ayaa markaa eh, jira alictibaad biman rumiya bilikhtilaad yani waxa weye kitaabkaas waxaa laga warramayaa kuwa ikhtilaadku ku dhacay ayaa laga hadlaa oo lagu keena waxaa jira laakiin dadka qaarkood oo intay ikhtilaateen ubadkooda ay ilaaliyeen oo ay u diideen bacidi inay usoo gasho si xadiiskooda aan loo daciifin taasina waxay ka mid tahay biri uu waalidkood u samafalayeen bay ka mid tahay yacnii culammada qaarkood waxaa dhacday ama ruwaadda qaarkood markii dambe ay gaboobeen inay markaa ikhtilaateen markay ikhtilaateen oo ikhtilaad ka ogaadeen ayaa ubadkoodu ilaaliyeen markaasay yidhahdeen qof u soo geli karo u iman karo wax ka warin karaa ma jiro markaasay sidii ku dhinteen iyadana cidi waxba ka warin ikhtilaadkaasi markaa cibro ma leh waayo axaadiis laga wariyey bacda alikhtilaad maadaama ayna jirin oo laga ilaaliyey waxay ka dhigan tahay xaalu istiqaamihii uun axaadiistii soo dhamm inay ku dhacayso idan laa ishkaal waayahay marka taas waxa weeye saasay ugu iman kartaa waxay kaloo ku iman kartaa masalan culammada qaarkood ama ruwaadda qaarkood baa markay beledkooda joogaan oo kutubahooda u noqdaan cidda wax ka warisaa axaadiistaa waxay waafaqaan sida markaa siqaada kale usoo warisa markay safar noqdaan oo beled kala tagaan ciddii wax ka warisa qaladkaa ku bataa waa sababta ay culammadu u yidhaahdaan yani hebel markuu marka waxa weeye ahlu beladihi ay ka warinayaan yani waxa weeye xadiiskiisu waa saxiix laakiin cid kale hadday ka warinayaan saxiix maaha ama riwaayada shaamiyiinta markaa hadday qolo shaamiyiini ka warinayaan isaguna shaami buu ahaa waxay noqonaysaa saxiix haddii marka waxa weeye riwaayada markaa cid kale wax ka warinayaan ama ciraaqiyiin ama xijaaziyiin xaaladda noocaasa xadiiskiisa waa la daciifiya iyaduna noocaasoo kale weyi Ah, sabab kale oo markaa laba xaalo kala duwan oo laakiin ikhtilaad aan ku dhisnayn weeye waxaa kaloo la yidhahdaa hebel markuu kitaabkiisa wax ka warinayo waxa uu soo wariyaa waa wax sugan oo saxiixa hadduu xifdigiisa wax ka wariyana waa khata'a waa noocaasoo kale yaduna waa laba xaaloo kala duwan oo aan ikhtilaad ku dhisnayn wa minha an yakuuna almuxadisu qad nasiya dalika alxadiid waxaa ka mid a ah muxadisku inuu ilaawo xadiiskaas falam yadkurhu fiima bacdu ma xasuusan markii dambe wa ankara waana diiday oo waa inkiray ama waa dafiray an yakuuna xadaahu xadiiskan inuu ku warramay an yakuuna xadaahu xadiiskan inuu ku warramay waaba inkiroo wuxuu yidhi yacni kuma sheegin ama kaagama warramin waayahay fayactaqida ana haada ama fayactaqidu eh, wuxuu caalimku ictiqaadinayaa ana hada cilatun tuujibu tarka alxadiis inkaasi ay cillo tahay waajibinaysa xadiisku markaa inuu yahay xadiis daciifa xadiiska in laga tago keensanaysa tuujibu waxaa loo jeedaa sababaysa oo keensanaysa wa yaraa hayruhu cid kaloo aan caalimkaas ahayna waxay u qabtaa ana hada laa yamnacu listidlaala bihi inaanu kaasi diidayn daliishadka xadiiskaa la daliishaday inaanu diidayn waalmas'alatu macruufa masaladuna waa masale la yaqaan wey wuxuu inoo tilmaamayaa masale la yidhaahdo baabu man xaddasa wa nasiya culamada muxadisiinta ay u yaqaaneen kutubo gaarana laga qoray baab kutubulmustalax ku yaallana ah musannafaad gaaroo laga allifayna ay jiraan raawi baa xadiis soo wariyey xadiiskii markuu soo wariyo xadiiskii laga wariyey ayuu xadiiskii ilaawey xadiiskii markuu ilaawey ayaa loo sheegay xadiiskii oo wuu xasuusan waayo wuxuu yidhi xadiiskaa anigu ma sheegin ama waa garan waaye oo ma inkirin amaba waa inkiro wuxu yidhi aniga xadiiskaa kaagama warramin waa laba suuro kala duwan suura waxay tahay sheikhu inkaarku inoo sheegay laakiin suuro labaad baa jirto oo inaanu markaa inkirinoo odhan kuma sheegin inaanu odhanay u yidhahdo laa adkuru ina ma xasuusto xadiiskaas inaan kuu sheegay haa waad ii sheegtay ma garanaayo ma xasuusto kaasi waa nooc noocaas waa la aqbalaya waana la xujaysanaya qawl shaada oo qolyaha xanafiyada ayaa waxay yidhaahdaan lama xujaysanaayo laakiin culamaa baa wixii xadiis ku saabsan looga dambaynaya fas'al bihi khabiira xadiiskana culamaaulxadiid baa da yaqaan saas aawadeed kaas waa nooc nooc labaad waxay tahay waa inkaarka waa inuu yidhahdo xadiiskaa kuuma sheegin lam uxadiska bihaada haada xadiiskaa kaagama warramin ama waad igu been abuuratay ama been baad iga sheegaysaa ama wax la mida naxwa haadihi atacaabiir si jasmiya inuu inkaro wax mashhuuroo caana in la yidhaahdo hadduu markaa si cad u inkiro xadiiskaas waa la daciifinayaa lama cuskanayo saasaa mashhuura oo caan laba qowl baana masalada ku jira in la yidhaahdo markaa uu inkiray lafteeda waa la xujaysanayaa xadiiska waa la qaadanayaa ka soo wariyey maadaamuu siqo yahay ee ka sheegay iyo in la yidhahdo meye lama xujaysanaayo maadaama asalkii uu inkiray qiyaasan cala ashahaada oo markhaatiga uga qiyaas qaateen qolyahaas saa odhanaya waxay yidhaahdeen asalka kii shahaadada u ahaa shakhsi baa markhaati furay shakhsi kalaa farac ka ahoo waa ashahaada cala shahaada hebel inuu saa ka markhaati kacay ayuu sii markhaati furayaa isaguna haddii asalka kii shahaadada u ahaa u inkiro kan faraca ku ana lama cuskan karo saasoo kale waxay yidhaahdeen riwaayaduna waa la mid sheikhii xadiiska laga soo wariyey maadaamuu inkiray raawiga ka warinaya faraca ka ah in warkiisa la qaato oo markaa xadiiska lagu camal camalfalaa ma dhici karto sidaas yada ah ayay yidhaahdeen yahay qowlka labaad wuxuu leeyahay maya raawigan shiikha ka sheegay maadaamuu siqo yahay walow haba inkarabe e xadiiska waa la xujaysanayaa xadiiska waa la xujaysanayaa waana labada qowlka saxiixi kaas weeye waana sida bukhaari iyo muslim ay qabeen waa sida shaafici laftiisu qabay waa sida muxadisiin badanay ku tageen qaacidaduna waa siday keensanayso waayo raawigan isagu waa jaazim oo wuxuu jasminayaa xadiiskan inuu uga warramay hebel marka waa muhbit sheikhuna waa naafin qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugayaa laga hormarinaya ka nafinaya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo kan sugayaa cilmi dheeraada ayuu hayaa waxaana weliba u daliila in markaa bukhaari iyo muslim ay saa qabeen waxay soo wariyeen xadiiska ibnu cabbaas maa kunnaa nacrifu inqidaa'a salaati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila bitakbiir bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen labadu waa soo wariyey maanu garan jirin baa ibnu cabaas yidhi salaadda rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu dadka tujinayaa inay markaa dhammaato laga baxay ilaa bitakbiiri takbiirta la takbiiranayo allaahu akbar allaahu akbar salaadda dabadeed la takbiiranayo mooye wax kale kumaanu garan jirin xadiiskana waxa ay ka soo wariyeen min ariiqi camri bni dinaar can abi macbadin mawla bni cabaas annahu samicahu yukhbiru can ibni cabaas marka camr bnu dinaar wuxuu ka warinayaa abi macbad oo mawlihii ibnu cabaas ah oo isaguna ibnu cabaas ka warinaya camr bnu dinaar wuxuu yidhi fadakartu dalika liabii macbadin faankara arrinkaa dabeed waxaan u sheegay inaad xadiiskaa aan kaa wariyey baan u sheegay buu yidhi inaan ka wariyey baan u sheegay buu yidhi abii macbad markaasuu inkiray buuyihi wa qaala lam uxadiska bi haada sicad buu u inkiro wuxuu yidhi xadiiskaa kaagama warramayn qaala camrun waqad akhbarniihi qabla dalik horena waa iiga warramay buu yidhi xaqiiqe shaafici markuu xadiidkaa ku soo warinaayo umka wuxuu odhanayaa kaannahu nasiyahu bacdamaa xadaahu iyaah inkaarka cada uu inkiray waxba kama soo qaadin waxaad moodaa buu yihi inuu ilaaway markuu uga warramay dabadeed markuu uga warramay dabadeed axmed maxamed shaakir tacliiqaadka uu ku leeyahay alfiyada suyuutiga waxa uu arjaxayaa qowlkaas waxaanu soo qaadanaya qaacidada almuhbitu muqadamun cala annaafi walawigu waaba nadmiyey mas'aladaas wuxuu yidhi man nafaa maa canhu yurwa faalasax qabuuluhu falaysa daa mima qadax wuxuu idhi kii nafiyo diida mimaa yurwaa wixii laga soo wariye diida falasax sida sixada badan li qabuuluhu in la aqbalayo weeye nafaa baanu ka cabbiraa falaysa daa mima qadax taasi kama mid aha waxyaalaha dhaawacaaya kama mid aha ee xadiiskii markaa duray wa huwa almurajaxu lada almuxadisiin wa madhabu ashaykhayni fiihi yastabiin waana qowlka la arjaxaayo muxadisiinta agtooda wuxuu u jeedaa haalibka wa ilaa bacdu lmuxadisiin sida kale waa mareen wuxuu ihi wa almurajaxu lada almuxadisiin wa madhabu ashaykhayni fiihi yastabiin labadaba markaa shiikh oo bukhaari iyo muslima ah, madhabkooduna waa cad yahay id akhraja xadiisa camrin can abi macbadin innaafi lahu faltatibi maadaama ay soo wariyeen oo soo saareen bukhaari iyo muslimba xadiiska camr ibnu diinaar oo ay ka warinayaan abi macbad abi macbadkaasoo annaafi ya annaafi lahu xadiiska nafiyey faltatibi yacani xadiiska nafiyey yacni sidaa niyaddaadu ha ku samaato markaasuu deedna sheegaya masalada kale oo uu tilmaamaya haddii aanu markaa si cad u inkirin oo aanu nafyi ku samaynin iyadu waa kasii waadaxsan tahay qabuulka la aqbalaayo oo iyadu waa awdax waayahay waxaa dhacdaa axaadiista qaarkood nafyi cad inayn markaa nafyin oo sida waxa weeye xadiiska qadaa biyamiini washaahid in nabigu sala allahu aleyh wasalam dhaar iyo markaa markhaati inuu ku xukumay xadiidkaas waxaa markaas soo wariyey rabiica ayaa ka warinaya suhayl ibn abi saalix buu ka warinaya can abiihi can abi hurayra sanadku saasuu ahaa haddaba waxaa dhacday rabiica markii dambe wuxuu haddana mar dambe la kulmay suhayl ibn abi saalix ee xadiiska uu ka wariyuu la kulmay markaasu xadiiskaasaad ii sheegtay markaasu xasuusan waaye isagu si cad markaa uma inkirine wuxuu yidhi ma xafidsani buui ma garanaayo laakiin maadaama uu rabiica abtiisa siqo ka yahay wuu ictimaado isagii buu dib uga wariyey oo suhayl wuxuu yidhi akhbaranii rabiicatu wa huwa cindii siqa annii xaddastuhu iyaahu walaa axfaduhu ya rabiica wuxuu ii warramay oo ii sheegay isagoo xadiidka aniga iga sii warinaya siqaanu agtayda ka yahay laakiin ma xafidsani wuxuu sheegaayo dabeedna sidii buu xadiiska ku wada marka waxay noqotay inuu rabiica sanadka soo galo laba goor maruu shiikhiisa abi saalix ka warinaayo iyo mar abi saalix isaga ka sii warinaayo waayahay laakiin calaa kulli xaal qolyaha xanafiyadu xadiiska waxay yidhaahdeen qaadan mayno raawiga mar hadduu ilaaway daahirka qur'aankana uu khilaafsan yahay ma qaadanayna bay yidhahdeen sax laakiin ma ahee saxdu waxay tahay in lagu camal falo la qaato wa minha ana kasiira min alxijaaziyiina yarawna an laa yuxtaja bixadiisin ciraaqiyin aw shaamiyin in lam yakun lahu aslun bilxijaaz waxaa ka mid a asbaabta la ysugu khilaafi karo xadiiska tasxiixiisa ama tadciifkiisa in in fara badanoo reer xijaaz ka midii oo xijaaziyiinta ka midii yacni maka iyo madiine iyo agagaarka u dhow oo dhan waxaa la odhanayaa markaa waxa xijaaz baa la odhanaya yani dhul badan baa markaas soo geliya yarawna waxay u arkaan oo u qabaan anlaa yuxtaja bixadiisin ciraaqiyin waxay u qabaan inaan la xujaysan xadiis ciraaq loo nisbeeyey oo reer ciraaq soo wariyeen aw shaamiyin ama xadiis shaam loo nisbeeyey oo reer shaam soo wariyeen in lam yakun lahu aslun bilxijaaz xadiiskaasi haddaanu asal xijaas ku lahayn oo reer xijaas cid la soo warisay aynay jirin xadiiskaa lama qaadanayo yidhaahdeen in badan baa siaa yidhi oo reer xijaas ka mid a ah. waana sida shaafici waagii hore yidhi qadiimkii siduu yidhi weeye qowlkii qadiimkee shaafici saasuu ahaa siduu shaekhulislaam ibnu taymiyaba ka sheegaayo oo kutubihiisa qaarkooda ku naqriyey saasuu marka ahay laakiin markii dambe calaa kulli xaal waa ka noqday sida sawaabkee saxan baanu shaafici u noqday oo ku yidhi imaam axmed antum aclamu bilxadiisi mina idinkaa xadiiska naga yaqaano nooga aqoon badan marka xadiisku hadduu asaxo iiga warran oo ii sheeg si aan markaa xadiiskaa ugu tago u qaato ama ha noqdo xadiiskaasi shaami ha noqdo ama basri ha noqdo ama kuufi ha noqdo yacni saasuu yidhi yacni markii dambe waxaa laga eegayey uun xadiisku ma sugan yahay ayaa laga eegiyey waayahay xataa qaala qaa'iluhum ilaa uu yidhi kooda yidhaahdaa nazilu axaadiisa ahli lciraaqi bimansilati axaadiisi ahli lkitaab nazilu dejiya axaadiisa ahli lciraaqi reer ciraaq axaadiistooda waxaad dejisaan bimansilati axaadiisi ahli lkitaab ahlu kitaabka axaadiistoodoo kale meeshay joogtiiyo maqaamkay ku sugantoo kale dejiya laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana rumaysannina hana beensannina hadalkaa waxaa laga sheegay imaam maalik ayaa laga sheegay shaykhulislaam ibnu taymiyana waa u nisbeeyey imaam maalik minhaaji sunati nabawiya ayuu ugu nisbeeyey calaa kulli xaal sababta markaa uu sidaa u yidhina waxay ahayd baa la yidhi meelahaas waxaa ku batay beenta ayaa badatay oo axaadiista la wadcinayo la been abuuranayo la dejinaya amaakintaa ku badatay bidcooyin badanna khaas ahaan ciraaq waa ka soo baxeen haalibulbidac waxay ka dilaaceen meesha ciraaq la yidhaahdo ayaa bidcooyin fara badani ka soo baxeen hadday tashayucii tahay hadday qadariyadii tahay hadday ictizaalkii tahay yacni waxa weeye hadday jahmiyadii tahay yacni waxyaalo badan baa ka soo baxay meeshaas marka beentiiba aada u farabadatay marka maadaama ay kala sooci kari waayeen oo kala garan waayeen ayay saas yadaa u yidhahdeen ilaa culamada qaarkood ay ku magacaabeen daara darbi ya oo sida marka waxay daraahimta iyo diinaarada loo tumo oo loo garaaco yacni daar axaadiista lagu sameeyo oo markaysa marka waxaan axaadiista lagu wadciyo inay tahay oo kale ku ilaaqeen oo sidaa yidhahdeen daara darbi ya axaadiistuna marka waxa yani laga sheegaya meeshaasna aada u badata cabdiraxmaan ibn mahdi baa wuxuu u yimi ba la yidhi maalik dabeedna wuxuu ku yidhi beledkiinna cabdiraxmaan ibn mahdi baa ku odhanaya wuxuu yihi beledkiina afar boqoloo xadiis baan waxaan ku maqlay aanu ku dhegaysanay afartan maalmood yacni maalin kastaba toban baa ku beegan markaanu xaggaa joognay buu yidhi afartan boqolee xadiis hal maalin baanu dhegaysan jiray buui yom waaxid markaas dee daaru darbi baa joogtaan buui meel axaadiista lagu sameeyo ayaa joogtaan yani sida daraahimta loo garaaco kaleo loo sameeyo caynkaasoo kale culamada qaar waatay yidhahdeen waxaad mooddaa marka dadka qaarkood ay sheegaan axaadiis gharaa'iba oo cid sheegtay aan la arag ayay waxay yidhahdeen waxaad mooddaa gurigiisa inay ku sugan tahay shajaratun tunbitu alxadiis ninka hebel la yidhaahdo waa ninka kharaa'ibta badan waxaad moodaa gurigiisa inuu ku yaallo geed axaadiista markaa waxaban yani markaa midho bixisa oo mar walba axaadiis soo saaraysa calaa kulli xaal sida saxdii waxay tahay waa in axaadiista marka waxa weeyaan wixii markaa saxiix ah beled kastaba marka ha ahaadee waa in la aqbalo sidiisa loo qaato jamaahiirta culammaduna saas iyadaabay ku sugnaayeen laakiin culamada qaarkood markay hadallada noocan oo kalea leeyihiin waa wakhti xoogaa iltibaas ka galay oo ay kala garan waayeen axaadiista axaadiista beledkaas noocooda saxiixa iyo nooca daciifka ay kala saari waayeen taasay dabeed markaas saa uga tawaquf wa qiila liaakhar waxaa lagu yidhi wa qiila liaakhar waxaa lagu yidhi markaa sheekh kale waxaa lagu yidhi shaafici buu ahaa baa la yidhi sida ibnu taymiya ka sheegaya sufyaanu can mansuurin can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi xuja waa su'aal yacni sufyaan oo ka warinaayo mansuur mansuurna ka warinaayo ibraahiim ibraahiimna ka warinayo calqama calqamana ka warinayo cabdullahi bn mascuud waa sanad marka waxa weeye dee sanadadii marka waxa ah, qawiga ahaa ya ee xoogga badnaa waa sanad ka mida ah. xuja wuxuu u jeedaa ma min baabi xadfi hamzat listifhaam xujo miya qaala in lam yakun lahu aslun bilxijaazi falaa wuxuu yidhi haddaanu xijaaz asal ku lahayn walow sanadkaa quruxda badan baa lagu soo wariyey ee wada siqaadda ahe ee xujo maaha lakiin waa inagii sheegnay inuu shaafici ka noqday qowlkaas oo u noqday sida sawaabka ah oo waxa weeye xadiis kasta oo asaxa oo sugnaada xadiis kastoo asaxoo sugnaada beledkuu doonabaha ha soo wariyaanbe in sidiisa loo aqbalayo loo qaadanayo wa haada liictiqaadihim ana ahla alxijaazi dabadu sunna taasina waxay ku dhacday rumaynta ay rumaysnaayeen in reer xijaaz dabaduu ay wada xafideen oo wada dabdiyeen assunnata sunnada inay wada dabdiyeen oo wada xafideen sidaa inay u qabeen oo falam yashidda canhum minha shay ama falam yashudda iska dulwajhayn falam yashudda canhum xaggooda aanu ka shaadoobin minha axaadiista xaaluu ka mid yahay shayun waxba aynay ka shaadoobin oo waxba ka baxsan sidaa inay u qabin weyy wa anna axaadiis alciraaqiyiin iyo in axaadiista reer ciraaq rumayntay rumaysnaayeen in axaadiista reer ciraaq waqaca fiiha idiraab inuu ku dhacay yacni markaa isbaraambar iyo marka waxa weeye yacni markaa badan inuu ku dhacay axaadiistaas inay isbaraambareen ama yacni markaa iska hor yimaadeen oo noocooda saxiix iyo noocooda daciifkaana aan la kala garnayn idiraabkaasoo awjaba tawaqufa fiiha keensado waajibiyey in laga gaabsado oo laga tawaqufo wa bacdu alciraaqiyiin ciraaqiyiinta qaarkood reer ciraaq qaarkoodna yaraa wuxuu u arkaayey oo u qabay ama u ictiqaadsanaa anlaa yaxtaja bixadiisi shamiil ama anlaa yuxtaja anlaa yuxtaja inaan la xujaysanon oo la qaadan bixadiisi shaamiyiin xadiiska reer shaam inaan la qaadan oo meesha ximsi la yidhaahdo kale ayaa iyadana waxaa ka soo baxay waxyaalo badan baa ka soo baxay yacni wadciye iyo waxyaalo mida ayaa qaarkood ay ka sameeyeen ilaa culamada qaarkood ay ku cileeyeen axaadiista qaar oo yidhahaan xadiiskana waa ximsi oo ay cillaba ka dhigeen ximsina waxay ka mid ahay shaam waayah wa in kaana akharu nnaasi calaa tarki atadciifi bi haada haba ahaadaan dadka badankoodu waxaa loo jeedaa culammada badankooda laga tilmaamaya waayo mawduucan laga hadlaayo dadka hadalkooda la ictibaarinaya waxay noqonayaan dee culamaa ay noqonayaan hmm. hatuu awsaaci annaasu cindana ahlulcilm waman siwaahum falaa shay wuxuu u jeedaa masaa'isha sharciga ah dee cid kaloo hadalkooda la ictibaarinayaa ma jiro wain in kaana akfaru nnaasi haba ahaadaan dadka badankoodu calaa tarki tadciifi bi haada in arrinkanoo kale wax lagu daciifiyo inay ka tageen sidaa ha ku sugnaadaan bee yani haddana wuxuu uga jeedaa qowl jiruu ahaayo ay dhici karto dee culammada qaarkood inay ku camal falaan famataa kaana alisnaadu jayidan yacnii goor kasta uu ahaado sanadku mid wanaagsan uu ahaado kaana alxadiisu xujatan xadiiskuna wuxuu noqonayaa mid xujo ah sawaaun kaana ay sawaaun akaana ayaa macnuhu u dhacaya waxaa isku mida ahaaya xijaaziyan mid xijaaz loo nisbeeyey xadiisku ahaaya aw shaamiyan ama mid shaam loo nisbeeyey ahaaya aw ciraaqiyan ama mid ciraaq loo nisbeeyey ahaaya aw ghayra daalik ama mawdic kale iyo makaan kale mid loo nisbeeyey ahaaya ama masar ama yeman ha loo nisbeeyey yacani beledkuu doonaba ha loo nisbeeyey yacni waxa weeyaan hadduu xijaazi yahay waa halkuu dee asalkaba xadiisku ku ahaa idan laa ishkaal oo cid yidhi xadiiska xijaaziyiinta ayaan la qaadanayn ma jiraanba marka meelihii kale ishkaalku gale ayaa dee u baahan marka in la yidhaahdo xadiiskooda hadduu markaa sanadku sugan yahay waa la xujaysanaya waqad sanafa abu daawuuda asijistaaniyu kitaaban fii mafaridi ahli lamsaar wuxuu qoray oo sanifay yani allifay abu daawuud asijistaani yani saaxibu sunan kitaaban kitaab ayuu allifay ou qoray fii mafaridi ahli lamsaar beledada kuwa u ehelka ah waxyaalahay la keli noqdeen beled kastaaba wuxuu la gaar noqday min asunani oo ka mida ah axaadiista ama sunnayaasha sunnada nebiga sala allahu alay wasalam yubayinu wuxuu caddaynayey makhtasa bihi ahlu kulli misrin waxay la gaar noqdeen beled kasta ehelkiis oo min alamsaari amsaari beledada ka midi min asunani xaalay markaa sunan yihiin waxay la gaar ka noqdeen allatii kuwaasoo sunanka ahoo laa tuujadu musnadatan cinda kayrihim aan laga helaynin iyadoo musnada oo nebiga loo rafcinayo sanad ku xidhiidhsan yahay daahiran cid kale agtooda mithlu lmadiinati wa makkata waataa'ifi wa dimashqa wa ximsa waalkuufata waalbasrata wa hayriha waa sida madiina waxay la gaar noqotay reer madiina ama reer maka la gaar noqdeen ama reer daa'if la gaar noqdeen ama reer dimashq la gaar noqdeen ama reer ximsa la gaar noqdeen wa ximsinna waa la odhan karaa wa ximsin yacni ximsa ay la gaar noqotay maayo waa saddex xaraf waana fududah saakin wasat iyo reer kuufa waxay la gaar noqdeen iyo reer basra waxay la gaar noqdeen iyo waghayrihaa beledada kale waxay la gaar noqdeen ilaa asbaabin ukhraa hayra haadih asbaabo kale loo idaafeeyo lagu daro oo aan taas aynu waxa aynu soo sheegnay aan ahayn sheikhu wuxuu aada ugu yaro dheeraaday mawduuca ku saabsan culammadu inay dhacdo axaadiista inay isku khilaafaan tasxiixooda iyo tadciifkooda ka tasxiixa iyo tadciifka waa in la ogaadaa inay ijtihaad yihiin waxaa laga yaabaa in waxa weeye markaa la yidhaahdo axaadiista tasxiixooda iyo tadciifkoodu waa min baab alikhbaar marka khabarulcadli in la aqbalona way tahay saas aawoodee caalim weyn oo lagu kalsoon yaho muxadisi hadduu yidhaahdo xadiiskani waa saxiix waa in marka waxa weeye la aqbalaa oo sidiisa loo qaataa haddii kale khabarulcadligii baa la qaadan waaye waxaa laga yaabaa fahamka caynkaasa dadka qaarkood inay yidhaahdaan baa dhici karta laakiin culammadu waxay nasgareeyeen tasxiixa iyo tadciifku inuu yahay arrin ijtihaadi ah waa xukum maha khabar maxdiya uu ka warramaayo maaha culammaduna saas iyadaa waa tilmaameen waxaanay ku shabaheen sida haddaba shiikhuu ugu shabbahaayo inay waxa weeye la mid tahay masaa-isha ijtihaadiga ee fiqiga oo kale inay la mid tahay waana kii ku yidhi marka horeba biijtihaadin buu ku daciifinayaa marka wuxuu nasgaraynayaa sheikhu arrin ijtihaadiya inay tahay saas aawadeed in la yidhaahdo waxa weye waa arrin iska khabari ahoo yacni khabaru cadli weeyaane khabarka cadligana dee in laga shakiyo maahe waa in la aqbalaa oo loo deliishado adiladii sheegaysa khabarulcadliga in la aqbalo oo la yidhaha maxaad ku diiday markiisa marka waxa sheekh hebel baa marka waxa tasxiixiyey dee sax maaha marka sheekh markaa saxiixiyaba ama daciifiyaba waa la yska wada aqbalayaa miya shuyuukhdii cuduu shaahid iskhilaaftay oo qaarkoodna ay saxiixiyeen qaarkoodna daciifiyeen maxaa la yeelaya ta kale khabar maxdiya maahe waa arrin ijtihaadiya uu ka ijtihaadaayo waana xukum xukumkaa wuxuu xukumayaa xadiidkan inuu saxiix yahay wuxuu xukumayaa inuu markaa daciif yahay yacni waxa weeye ruux waliba inuu wada aqbalaa saaran mia ya maxaa haddaa markaa culamada qaarkood waxay saxiixiyeen culamo kale ay u niqaashayaan ama u cilaynayaan marka bukhaari iyo muslim yacni kitaab bay mid waliba kitaab buu qoray labada saxiix waxaa jirta axaadiis lagu qabsaday oo ay culamada qaarkood niqaasheen oo yidhaahdeen xadiiskani waa macluul aw cillu leeyi ya wadaara qudni wahayru ay ka hadleen yacani lama odhan waa khabaru cadliya maxaad u aqbali weydey khabarka cadligaad ka shakinaysa ya marka waxa weeye calaa kulli xaal asbaabaha uu ku dhacaayo ikhtilaafkaasi ku imanayana wax ka miduu sheegay wax ka mid a ayuu sheegay asbaabtii ma wada sheegin laakiin qadarka uu sheegay waa misaal iyo tusaalo tusaale waa ku filantay yakfiika min alqilaadati ma axaata bilcunuq yani qoorta wax la gashado waxaa kaaga filan wax markaa qoortun koobaabaya yani walow yaanu buurnaanba hadda maaragta saasoo kale intanna amhila waa ku filanta amhiladaana waxa weeye in lagu ifsado waxa kalena baa looga jeeda marka khulaasadu waxay tahay qowl kastaba raajix noqdee culammadu marka hore ijtihaadan waxay isku khilaafaan wakhtiyada qaarkood tasxiixa xadiiska iyo tadciifka markaasaa mid waliba xukunku xadiiska ka qaatay inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay buu masaladana ku bineeyaa inuu saxiix yahay oo u xujaysto ama xasan yahay u xujaysto iyo inuu daciif yahay oo adilo kale raadsado ya waa yahay asabab araabic sababta afraad ishtiraaطuhu fii khabari alwaaxidi alcadli alxaafidi shuruuطan yukhaalifuhu fiiha hayruh sababta afraad ee ikhtilaafka keensataa waxay tahay ama axaadiista qaarkood in la khilaafo keensataa caalimku inuu shardinaayo ama imaamku shardinayo fii khabari alwaaxid alcadli khabarkii shakhsi keligii soo wariyey waaxidkaasoo alcadli mid lagu kalsoon yahay ah waaxidkaasoo alxaafidi mid wax dabdiyo oo xafida ah oo xaafid ah wuxuu u shartinayaa shuruudan shartiyaal shardiyadaasoo yukhaalifuhu fiiha hayruhu cid kale ku khilaafayso shuruud buu u shardinayaa cid kale ku khilaafsan tahay o aanu shuruuddaa shardinayn mithlu ishtiraati bacdihim waa sida qaarkood inay shardiyeen oo kale weeyi ay wadalika mithlu ishtiraati bacdihim taasi waxay ahaatay waa sida qaarkood inay shardiyeen culammada ka midii carda alxadiisi cala alkitaabi waasunna xadiiska in loo bandhigo kitaabkiiyo sunnada waa qodob iyo wa bacdihim qaarkood inay shartiyeen ishtiraadka horey kusii cadfan tahay an yakuuna almuxadisu faqiihan inuu muxadisku noqdo mid faqiih ah ida khaalafa qiyaas alusuul ay idaa rawaa maa yukhaalifu qiyaasa alusuul hadduu soo wariyo wax khilaafaya qiyaasulusuulka khilaafaya yani qiyaas fii macna alasli yani wax khilaafaya ama qiyaaska khilaafaya iyo wa ishtiraadi bacdihim iyo qaarkood shardintay shardiyeen oo kale weeye intishaara alxadiisi wa duhuurahu xadiisku inuu faafo wa duhuurahu iyo inuu marka waxayan xadiiskani uu noqdo xadiis markaa yacni muuqdo oo marka aan qarsoonayn ida kaana fima tacumu bihi albalwa hadduu yahay wuxuu marka ku caam noqonaayo albalwa imtixaanku markaa ku caam noqonayo bimacnaa xadiis marka camalfalkiisa aada loogu baahan yahay oo dadku aad ugu camalfali lahaayeen xaajo badan loo qabo hadduu noocaasoo kale yahay ilaaba ilaa waa inuu noqdo xadiis muntashiroo faafay oo dad fara badan soo wariyey ilaa gayri dalika mima huwa macruufun fii mawaadici lagu daroo loo idaafeeyo intaas waxaan ahayn oo ka mid a ah waxyaalaha la ogsoon yaho meelahooda lagu yaqaano yacni ka mid a ah sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah asbaabta keensataa xadiidka in sixadiisa la ysku khilaafo waxaa ka mid a inay culammada qaarkood ama a'immada qaarkood ay shardiyaan shuruud aan culammada kale shardinayn oo xadiiska sixadiisa iyo sugnaanshihiisaba waxay u shardinayaan shuruud ka dheeraada shuruudday culamada kale u shardinayso sanadkii xadiisku isagoo uu yahay sanad qawi ah ama saxiix ah raawi cadli ah oo xaafid ahina soo wariyey mid la mida ka warinaayo ilaa laga gaadho markaas sanadku halku ku dhammaanayo shuduud iyo cillana uu ka madhan yahay sidaana u xidhiidhsan yahay intaa keliya ku kaaftoomi maayaane shuruudo dheeraaday sii shartinayaan shuruudaha waxaa ka mid a inay yidhaahdaan xadiiska waa in kitaabka iyo sunnada loo bandhigaa ama ay yidhaahdaan kitaabka qur'aanka xadiiska waa in loo bandhigaa hadduu kitaabka waafaqo waa in la qaataa haddii kitaabka xukunkaa laga waayana waa in laga tagaa ama ay yidhaahdaan kitaabkiiyo sunnadaba waa in loo bandhigaa waxaa jira xadiis aan sugnayn oo aad u daciif ah oo ku soo arooray icriduu xadiisii cala alkitaabi famaa waafaqahu fahuwa minii wa ana qultu waxaa u bandhigtaan xadiiskayga kitaabka qur'aanka ah hadduu waafaqo xaggaygu ka ahaaday anna waa idhi wixii khilaafana tuura laakiin xadiiska noocaasi ma sugnaa xadiiska caynkaasi ma sugnaa waxaana loo qaybiyaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam laba qaybood sharci ibtidaa'iyah iyo sharci bayaani ah sharci ibtidaa'i waa maxay waa shay qur'aanka aan lagu xusin laa biitlaaq walaa bicumuum gaarnimo looguma sheegin mas'alo sunnadan lagu sheegay rasuulka ateeca iyo cumuumaadkaasuun mooyaane iyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduu inay soo gudagasho mooye cumuum ka sokeeya oo mas'aladan markaa ku saabsan qur'aanka kuma sugnaa waxaa la yidhahda sharci ibtidaa'i baa la yidhahdaa sharci ibtidaa'i ayaa la yidhahdaa qaybta kalena waxaa la yidhahda sharci bayaani sharci bayaani ayaa la yidhahdaa marka waa laba qaybood sharciga ibtidaa'igana waa shayga aan qur'aanka laguba xusin waa sharci cusub oo sunnada lagu bilaabay sharciga bayaanigaana qur'aanka waa lagu xusay shaygaas laakiin waxaa sii caddeeyey oo ijmaalkiisii tafsiiliyey ama cumuumkiisii yacni waxa weeye ama itlaaqiisii qayday sunnada nebiga sala allahu alay wasalam ama mujmalkiisii bayaamiyey aqiimu salaa salaadda in la ogo qur'aanka waa ku sugantay axaadiista ku soo aroortay salaadda sida loo tukanaayo arkaanteeda iyo waxyaalaha lagama maarmaanka salaadda u ah sheegaayo dhan waxay noqonayaan sharci bayaani laakiin dameeraha dadla joogga ah iyo dugaagga yacni waxa weye laayaanka ah ee micidooda wax ku laaya ee ku dila inay xaaraan yihiin waa sharci ibtidaa'i marka shardiga ah in kitaabka iyo sunnada loo bandhigo hadday waafaqaanna markaa la qaato haddii kalen la qaadan waayo waa shartun laysa fii kitaab illah waa shardi aan kitaabka ilaahay ku sugnayn waayo ilaahay wuxuu amray in rasuulka la ateeco taacada rasuulkuna waa mustaqil waana mutlaqa atiicu allaha wa atiicu arasuul haddamarata waa mutlaq rasuulka in la ateeca waa sii daysantih wax laga reebayaa ma jiro wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh waa caam marka in la yidhaahdo haddii qur'aanka ay waafaqdo ama qur'aankiio sunnadii aan hayay hadday waafaqduun baan qaadanayaa nooc taqyiidaa ku jira wa shartun laysa fii kitaab illah kullu shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa batil wain kana mi'ata shart sida nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam shardi kastaan kitaabka ilahay ku sugnayn waa baatil kulu ku yahay boqol shardi waa baatil culamada qaarkood waxay shartinayaan sharti kale inuu muxadisku faqiihi yahay hadduu soo wariyo xadiis khilaafsan qiyaaska taasna waxa weeye daliil male laakiin culamada qaar waa ku tageen ilaa qaar ay yidhaahdeen qiyaaska iyo hadday iskhilaafaan xadiiska aaxaadka ahi qiyaaskaa la hormarinaya waa arrin khalata oo aan sax ahayn waayo qiyaasku waa arrin ijtihaadi ah oo khata iyo sawaab mid walba aqbalaaya Eh, laakiin sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam waa aslun binafsi waa asal madax bannaan sidiisa in loo raaco ay tahay khata'na aanu ka suuragal ahayn hadday sugnaato ya khata' ka suuragali aanu jirin lakiin ijtihaadkii wuxuu aqbalayaa khata' iyo sawaab ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan qiyaaskiina dee ijtihaad baa lagu samaynaya waa biijtihaad waxaa la mida ah shardinta qaarkood ay shardinayaan xadiidku inuu caanbaxayo yacni uu faafay hadduu ku saabsan yahay fiima tacummu bihi albalwa waxay markaa imtixaanku markaa waxa weeye uu caam noqonayo balwada caam noqonaya waxaa laga tilmaamaya camalfalka lagu camalfalaya aada loogu baahan yahay oo waa arrin aad u soo noqnoqonaya waa arrin aada usoo soo noqnoqonaya iminka ahaarada marka yani waxa ku saabsani waa fima tacumu bihi lbalwa ya qaacidadan waxaa laga sheegay qolada xanafiyada tan iyo tii horeba tan dhexe oo ku saabsan eh, inuu faqiih inuu yahay in la shartinaayo ida khaalafa qiyaas alusuul yani qiyaasyadii hadduu khilaafo xanafiya laga sheegay wakada hadduu marka waxa weeye raawigu xadiiskuu soo wariyey hadduu yahay fima tacumu bihi albalwa shardi waxaaba yidhaha inuu faqiih yahay ama wax qiyaaska khilaafsan hadduu soo wariyana inuu faqiih yaha shardi ah waayo waxaa dhici karta bay yidhahdeen inuu macno ku wariyey intuu sii macno ku wari ayaa faqiih haddaanu ahayn wuu khati'i karaa waa gefi karaa saasaa ka iman karta si aan taasi u dhicin waa in la yidhaahdaa faqiih inuu yahaa shardi ah haddii kale la aqbali maayo sababta ay u yidhaahdeen bacdu alxanafiya eh, xadiis uu abu hureyra soo wariyey bay diideen markaase waxay yidhaahdeen qiyaasku khilaafsan yahay abu hureyrana faqiih ma ahayn hadalkaa culamadu aad bay ugu naqdiyeen waxay dhn waa arrin qalad ah in la yidhahdana aynay ahayn ya wa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a saxaabiga markaa in caynkaa laga yidhahdaana waxay arrin qalad ah saxaabadu saliiqay ku hadlayeen ah, luqada carbeed waa u dhasheen waa garanayeen marka waxa weeye abu hureyre wuxuu ka mid ahay min fuqahaai saxaaba ha laga fiqi bato oo dee waxa weeye isagu xifdigiisa aad u badnaa laakiin ibnu cabbaasna waa ka fiqhi badnaa isaguna waa ka xifdi badnaa laakiin mid walba ka kale haddana waa la wadaagaya asalka oo fuqahadii saxaabadu ka mid ahaa wa in kaana hayruhu afqaha minhu laakiin afqahnimada in laga fiqhi badan yahay sheegi mayso asalka fiqhiga in loo diidaayo sidaas aawadeed bay culammadu waxay ku tiriyeen saxaabada fatwada laga hayay masaa'il ka fatwootay abu hureyre waa ku jiraa ibnu xasmi wuxuu ka warramaa inta saxaabi ee uu markaa waxa naqli ahaan hayo in fataawo laga hayo qaar fataawahooda aad u badnaa qaar kale ku soo xigay qaar waxa weeye fataawo aan badnayn laga hayo waxaa lagu daraa markaa yani saxaabada fataawaha laga hayo ayuu ku jiraa ee fatwoon jirtay xadiiskii nebigana maadaama aqoon fiican u lahaayo aad u yaqaanay luqada carbeedna saliiqa u tahay dee masaa'isha waa garanayay waana ka fatwoon jiray wakhtiyada qaarkood walow riwaayada ha u badnaadeen marka in xadiiskii loo aqbali waayo faqiih baanu ahayn sax ma ah faqiih waa ahaa ya shaki ma laha marka taana saas weeye taana sidaas weeyaan marka shardigaa la shardinaayo hadduu yahay fiima tacumu bihi lbalwa ilaaba ilaa inuu marka waxa weeye faqiih inuu yahay la shardinayaa waa shardun laysa fii kitaab illaah waa shardi aan kitaabka ilahay ku sugnayn wa kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wain kaana mi'ata shart calaa kulli xaal lakin waxaynu u jeednaa khilaafkii fuqahada waxyaalaha ka qayb qaatay ka mid tahay iyagu isma lahayn dee wax xumeeye e sidan ijtihaadan bay ula muuqatay dabeedna markaa waxa weeye saasay markaa u dhacday asabab alkhaamis sababta shanaad ee iyaduna keensan kartaa inay a'immada qaarkood axaadiista qaar aynay qaadan an yakuuna alxadiisu qad balagahu wa habata cindahu laakin nasiyah waa inuu ahaado xadiisku mid soo gaadhay imaamka ama caalimkaas wa habata cindahu agtiisa mid ka sugnaadayna uu ahaaday laakin nasiyahu ha yeeshe waa ilaawey wa haadaa yaridu fi lkitaabi waasunna macnaha ilowshiyaha inuu ilaaweyna waa arrin ku imanaayo ku soo arooraaya kitaabka iyo sunnada mid walba waa arrin ku soo arooraaya kitaabka iyo sunnada mid walba oo siday u dhici karto xadiis in la ilaawey ayay u dhici kartaa aayad in la ilaawo oo caalim ama imaam u ilaawi karaa aayad qur'aan ah mislu xadiisi almashhuuri can cumara radia allaahu canhu anahu su'ila can arajuli yujnibu fi asafari walaa yajidu almaa waa sida xadiiskii caanka ahaa ee can cumara cumar laga soo wariyey radia allaahu canhu annahu su'ila in la weydiiyey can irajuli nin sha'nigiisa la weydiiyey yujnibu xaalu ninkaasi janaaboobayo oo janaaba ku dhacayso fi safari safar gudihii ayaa janaaba ku dhacaysaa oo maydhashadii jinaabada laga maydhanayey ay ku waajibaysa walaa yajidu almaa wuxuu janaaboobayaa janaaba ku dhacaysaa isaga oo wax biyo aan helayn walxaal laa yajidu almaa walxaal laa yajidu almaa aanu wax biyo a helayn ayaa janaaba ku dhacaysa faqaala wuxuu yidhi cumar laa yusallii ninkaasi ma tukanaayo ilaadu waa naafiya laakiin waa nafyi looga jeedo nahyi waa khabarun yuraadu bihi annahyu ama nafyun yuraadu bihi annahyu laa yusallii ma tukanaayo yacni yaanu tukanin xataa yajida almaa'a ilaa uu biyo helo yaanu tukan cumar baasaa yidhi faqaala lahu cammaarun markaasaa wuxuu ku yidhi cammaar ibnu yaasir yaa amiira almu'miniin mu'miniinta kii uu amiirka ahaayee mas-uulka u ahaayow ee xukumaayow amaa tadkuru miyaanad xasuusnayn ma xasuusnid miyaa id kuntu ana wa anta goortaan ahaa aniga iyo adigu fil ibili qaar geela ku sugan ilaalintiisa iyo raacisiisa aynu geela la joognay oo fa ajnabnaa dabeedna janaab inugu dhacday intaynu markaa yaro jiifsannay ayaa marka waxaw dabeed markaa ixtilaam yimi waa janaaboonoo janaaba inugu dhacday yani maydh baa inugu waajibtay fa amaa ana aniga miyaa fatamaraqtu waa gelgelimaystay fa tamaraqtu waa gelgelimaystay oo ciiddan isku rogrogay kamaa tamaraqu ay kamaa tatamaraqu daabba sida markaa waxa neefka xoolihii u gelgelimaysto neefka xoolaha weliba geela ahi siduu u gelgelimaystoo kale ayaan u gelgelimaystoo ciidda sidaa isugu rogrogay tan ma cidla a tegey si aan jidhka ciidda u gaadhsiiyo wa ammaa anta adiga miyaa falam tusalli maa tukannin waxay kuula muuqatay mar haddaanad biyo haysannin janaabana ay ku saaran tahay gagaba inayna kugu fillayn baad u qabtay gagabadana waxaynu u naqaanay maqaamka weysada keliya inay inoo geli karto maynaan ogeyn halka markaa maydha inay inoo geli karto marka camaar waa iska ijtihaado dee wuxuu is yidhi mar haddii weysadiiba eh, marka biyaha la waayo gagabaysigan la gagabaysanayaa ay beddel ka noqotay dee marka biyo la waayo maydhana waa inay beddel ka noqotaa warniyow intii waa yarayd markii hore la marinayey dee bal ka badiyo ciidda isku rogrog oo ku gelgeli mayso adna waxay kula muuqatay mar haddaanad biyo haysan dee waxaad ku tukataa inayna jirin oo maa tukan buuri fadakartu daalika waxaan u sheegay arrinkaas haddaan cammaar ahay ayuu yidhi lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nebigaan u sheegay oo faqaala wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiika haakada waxaa kugu filayd sidaasaa kugu filayd wa fii lafdin an taquula biyadayka haakada gacmahaaga inaad sidaa ku tidhaahdo ayaa kugu filayd wa daraba biyadayhi alarda wuxuu ku dhuftay labadiisa gacmood dhulka wa masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay wajhahu wa kaffayhi wejigiisa iyo labadiisa cukur ayuu ku masaxay yani labadiisa gacmood inta markaa jaraqsatayda ka horaysa intaasu ku masaxay iyo wejigiisa fa qaala lahu cumaru cumar baa wuxuu yidhi cumar markuu xasuusiyey arrinkii wuu xasuusan waayey ittaqi illaaha yaa camaar cammaarow ilahay ka baq fa qaala wuxuu yidhi cammaar in shi'ta lam uxaddis bihi haddaad doonto lam uxadis bihi kuma warramayo xadiiskaa sheegi maayo haddaad tidhahda haddaad igu tidhahdaa ha sheegin dib u sheegi maayo haddaad iga mancdo ii diiddoo tidhahdo dib ha u sheegin dib uma sheegayo maadaama amiirkii aad tahay amarka haddaad isiiso dib u sheegi maayo fa qaala wuxuu idhi bal nuwalliika min daalika maa tawallayta kuu diidi maaye waxaanu kaaga weli yeelaynaa waxaad ka weli yeelatay bimacnaa waxaad doorataanu kuu daynayna haddaad adigu og tahay sheeg fa haadihi sunnatun shahidahaa cumaru suma nasiyaha tani waa sunno nebi iyo xadiis nebi weeye oo shahidahaa cumaru cumar uu xaadiray oo joogay suma nasiyahaa intaa dabadeedna uu ilaaway xataa aftaa ilaa uu ku fatwooday oo ku jawaabay bikhilaafihaa si sunnadii khilaafsan uu ku jawaabay fadakarahu cammaarun waxaa xasuusiyey cammaar falam yadkur ma xasuusan ama falam yadakkar ay falam yatadakkar ma xasuusan waa isku macni wey wa huwa lam yukadib cammaaran wa huwa cumar lam yukadib ma beenin cammaaran cammaar ma beenin waxaanu xasuusan walxaal huwa isagu lam yukadib cammaaran cammaar aanu beenin baanu xasuusan bal amarahu wuxuu amray an yuxadisa bihi inuu ku warramo xadiiskaa sheego ayuu amray hadduu isagu garanaayo waayahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa sababta shanaad ee keensata in caalim ama imaam inuu xadiis khilaafo waxaa ka mida ilowshiye haleela ama aayad u ilaawo ama uu xadiis ilaawo aayad intuu ilaawo ah, wax khilaafsan uu sheegayaa waayo aayadda ma xasuusnaa ama xadiis buu ilaawayaa markaasuu deedna wax khilaafsan sheegaya iyadoo aayad la ilaaway waxaa ka mid ah inuu ilaaway cumar innaka mayitun wa inahum mayituun nabigu calayhi salaatu wasalaam dhimanaayo aayadaha sheegaya min nisyaan axaadiista waxaa ka mid ah xadiiskan oo waa arrin haleelay waa dhacdo haleeshay weliba axdaastana sida badan dee aad looma ilaawo isagii camaar labaduba ay u baahdeen inay janaabo ka maydhaan oo biyo ay kaga maydhaan ay waayeen oo camaar uu gelgelimaystay waa xadas iyo dhacdo sida badan aad loo xasuusto waayo waa shay ariib ah shaksi gelgelimaysanaya iyo in cumar waayey biyihii oo dabeed markaa salaadda aanu tukan markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi dee inaad gegabaysato bes baa ku fillayd labada markaa baabaco dhulka ku dhufato dabeedna wejiga iyo labada kaf aad ku masaxdo khalaas intaasaa kugu filnay oo kaa kaafinaysay yacni labadii xadasba xadasul akbar iyo xadasul asqar labada mid walba yacni waxaweye kaa kaafinaysa walow si mu'aqataba ha ahaatee mutahir baa mise waa mubiix haatay fuqahadu isweydiin jireen waa masala fiqhiya halkeedaad ugu noqon waayah marka camaar markuu xasuusiiyey cumar ma xasuusan cumar ma xasuusan ma raafic ba mise waa mubiix bay cabiri jireen soo marka eh, cumar ma xasuusan camaar wuxuu ku yidhi ittaqi illaha ya camaar waxaana weliba markaa hariib ah siduu waagii ku camal falay ee hadda camaar ka sheegayuu markanna fatwoonayaa isagoo amiir ah waa wakhti dambe oo wakhtigii nebiga ka dambaysa hadda maaragta saxduna waxay tahay salaadda marnaba inaan laga tegayn oo mar walba salaaddii lala imanayo xataa masale faaqidu dahuurayn la yidhahdaa jirto dee waxa weeye xurmada wakhtiga daraaddeed u ruuxu marka waxa weye salaaddii uu qaabkeedi ula imanayo fattaqu ma istatactu waayahay marka waa sunne cumar markaa uu shaahiday oo yacni uu xaadiro joogay kadibna uu ilaawey marka waa tusaale marka shaygu marka xadiisu ogaa inay dhici karto caalimku inuu ilaawo nisyaan baa saabi kara shay maxfuudaadkiisii xataa ka mid a ah ayuu ilaawi karaa shay uu soo wariyey ayuu ilaawi karaa shay uu yaqaanuu ilaawi karaa wa ablagu min haada annahu khataba annaasa faqaal waxaa taa ka xeel dheeraansha badan buu yidhi inuu dadka u khudbadeeyey cumar oo faqaala uu yidhi laa yaziidu rajulu cala sadaaqi aswaaji rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wa banaatihi ila radadtuhu ila dalik wuxuu ku khudbadeeyey nin kama badiyo qadarkuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam dumarkiisa ku mehersaday ee xoolaha ahaa intaa in ka badan ruux kuma mehersado nin kuma mehersado iyo wa banaatihi hablihii nebiga sala allahu aleyh wasalam hablihii ilmo nebi ahaa qadarkii lagu mehersaday ee xoolaha ahaa in ka badan nin kuma mehersado ilaa radadtuhu ilaa dalik inaan intaa u celiyo mooyaane yaani wuxuu leeyahy meherka lagama badin karo intii nebigu sala allahu aleyh wasalam zawjaadkiisa ku mehersaday amaba hablaha nebiga sala allahu aleyh wasalam uu dhalay lagu meheriyey ha ka badinina haddaa ka badisaan intaasaan u celinaya lagama badinayo fa qaalat imra'atun ya amiira almu'miniin lima taxrimunaa shayan actaana allaahu iyaah maxaad nooga qadinaysaa oo noogu diidaysaa shay ilaahayna siiyey maxaad nooga qadinaysaa oo noogu diidaysaa afcaalu alxirmaani waalictaa waxay qaadataa min laba mafcuul marka ta hore waxay noqonaysaa laba mafcuul marka in la siiyo oo midna waa naada midna waxa weye waa shay-an faacilku waa anta ta labaadna waa actaanaa iyaahu waa naada iyo iyaahu xadiiskii soo arooray wakhtiyada ramadaanta aadka loo sheego man xurima khayrahaa faqad xurim waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood carabka inuu ku dhaco man xurima khayruha yani waana khalad oo wa inagaan nidhi afcaal lxirmaan waalmanci waalictaa waxaa la siiyaa min laba mafcuul baa la siiyaa xurima ay huwa manka u noqonaysa khayrahaa waa mafcuulkii labaad kii hore wuxuu noqday naib faacil bu isu roga ila faacilkii baa maqana waayahay uma qara'at dabeedna waxay akhriday wa aataytum ixdaahunna qintaara oo aad siiseen midkood aad siiseen qintaaran xoolo aad u fara badan aad siiseen falaa ta'khuduu minhu shaya waxba ha ka qaadina in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaaran haddii aad doonaysaan dumar inaad isku bedelataan oo waxaweeye midkood aad siiseen xoolo fara badan waxaa siiseen waxbaha ka qaadina qintaaran baa lihi qintaarna waa maal aad u badan farajaca cumaru ilaa qowliha cumar wuxuu noqday hadalkeedii waqad kaana xaafidan lilaayati walaakin nasiiha waxaanu ahaa mid aayadda qaybsan laakiin waa ilaawey calaa kulli xaal qisadan sanadkeeda dacfa ku sugan oo waxaweeye ma asixin saas aawadeed bay markaa culamada qaarkood ay daciifiyeen culamada daciifisana waxaa ka mid a ah sheekh albaani baa ka mida ah, oo markaa daciifiyey wakadalik yacni culamo kalena waa daciifiyeen waana soo aroortay cumar inuu markaa reebay in markaa dadka u diiday in meherka lagu talax tago taasi asaaniid saxiixay ku soo aroortay laakiin ictiraadka gabadhu ma sugna marka amhilada inta kalea kugu filan wakadalika ma yurwa ana caliyan radia allaahu canhu dakara azubayra yowma aljamali shayan caahidahu ilayhima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam saasoo kale u ahaaday maa yurwaa ka la soo wariyo anna caliyan in cali radia allaahu canhu dakara zubayra inuu xasuusiyey zubayr yowma aljamali maalintii waxa weeye goobtii ratiga shay an ilayhima yacni waxa weeye waqacdii odhan jiray waqcat uljamal goobtii awrka ama goobtii ratiga waa goob yacni marka cali bn abi aalib iyo marka waxaweye cid kale marka ay ku dagaalameen marka zubayr iyo dalxa waxay ku soo jireen safka kale ayay ku soo jireen caaishana safka kaley la socotay laakiin dagaal umay socon saxaabada markaa midnaba dagaal uma socon ee dagaalku meesha waa ka dhacay oo dadkii ahlu fitnada ahaabaa dagaal ka shaqeeyey aan saxaabada ahayn dadkii ahlu fitna ahaabaa ka shaqeeyey dagaalka marka mid walba isagoo isle waxa weeye waa lagu soo weeraroo difaac baa tahay buu dagaal ku dhacay caaishana waxaa lagu soo kaxeeyey islaax ayaa laga yaabaa sababtaada inuu ku dhaco lagu heshiiyo maadaama lagaa haybadaysanayo oo aad tahay ummulmu'miniin aad tahay heshiiska aad ka qayb qaadatid sidaas ayaa marka lagu soo kaxiyey awrkana iyadaa saarnayd oo lagu waday saasaa waqcada loogu magac daray waqcat aljamal ama yowma aljamal lo yihi marka cali dakara zubayra yowma aljamal maalintaa wuxuu xasuusiyey zubayr zubayr waxay ahaayeen ilmaabti ruma waxaa dhashay safiya binti cabdilmualib calina waxaa dhalay abuu taalib ibnu cabdilmutalib laba walaalaa kala dhalay oo midna inantiibaa dhashay midna inankii baa dhalay waayahay wuxuu xasuusiyey shay-an cahidahu ilayhimaa shay uu kula ballamay labadooda rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu kula ballamay ayuu xasuusiyey cali fadakarahu fatadakkara ma idin qoraya fadakkarahu waa xasuusiyey fatadakara haddii la yidhaahdo hadda nusho ma hayo saa sheegayse waxay noqonaysaa wuu xasuustay xata insarafa can ilqitaal fadakarahu waa xasuusiyey xata insarafa ilama iyo uu ka laabtay can ilqitaali dagaalkii uu ka laabtay marka zubayr markii hore ma xasuusnayn zubayr ibnu cawaam ma xasuusnayn markii hore qisadaas waxaana qisadu sheegaysaa in wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam zubayr markaa waxa weeye cali salaamay dabeedna markaa si yacni waxa weeyaan kalgacayl ku jiro oo iyo ixtiraam oo aada buu markaa u salaamay markaasaa waxaa laga soo wariyey inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sixada waa laysku khilaafi karaaye latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu waxaad la dagaalami doontaa zubayr ow cali adoo ka gardaran baad la dagaalami doontaa xadiiskaana waxaa soo wariyey abu yacla wakhayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinayaayo silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu ku saxiixinaya markuu xasuusiyey zubayr waa xasuustay dabeedna dagaalkii waa ka laabto waa iska tegayoo yacni waxa weeyaan eh, dib buu isaga noqday laakiin meel meel waadi sibaac la yidhaahdo ayuu dabeedna markaa geed hoostii iska seexday isagoo geedkii iska hoos hurda dagaalkiina ka yimi oo iskaga soo baxay halkaa iska hurda ayaa nin markaa waxa weeye loodhan jiray camr bnu jurmuus loodhan jiray oo reer miyiya oo cali doonaayey dee inuu u gargaaro oo garab siiyo ayuunbaa dee halkii ku arkay isagoo hurda waa zubayroo hurde maba toosin bay isagoo hurdu dadna kurka ka jaray waa dilay ya sidaas ayuu ku dilay marka goorta la dilaayo zubayr dagaal kuma jiro dagaalkiina waaba ka baxay ma gelin arrinkaa uu cali xasuusiyey ee uu xasuustay buu kaga baxay cali aad buu uga xumaaday in la dilo aad yo aad ayuu markaa arrinkaas uga xumaaday calaa kulli xaal waa dhici kartaa xadiidka sixadiisa in culamo kale ka hadasho laakiin sheekh albaani wuu saxiixinaya xadiidkan waxaynu u jeednaa intaa hore ee marfuucaynu u jeednaa ama qisada kaleaynu sheegaynaa waxyaalaha tawaarikhda lagu sheegay wa hada kaiirun fi salafi walkhalaf macnahaasi waa badan yahayoo yacni salafka iyo khalafkaba waa ku badan yahay in marka axaadiista qaarkood la ilaawo oo deed marka waxa weeye si khilaafsan lagu tago waa dhacdaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka